bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslama clى nabiyina mxamedi wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlmualifu raximah اllah annowc الthaamina cashar nooca sideed iyo tobnaad macrifaة اlmucallali min alxadiid mucalalka oo xadiidka ka mida aqoonsashadiisiiba uu baab yahay ama uu fasalkan uu ciwaankiisu yahay almucallal ayaa lagu baranayaa wayuqaalu almucallu na waa la yidhaha almucallal marka la yidhaha callala yucallilu fahuwa mucallalun waa mid la cilleeyey mucallunna waa la yidhaahdayo min baabi acalla yucillu fahuwa mucallun ayuu noqonaa mucalna waa la yidhaha mucallalna waa la dhahaa macluulna waa la yidhaha sidoo kale macluul way isticmaalaan inkastoo la yidhaahdo macluul calaa wasni mafcuul waaye waa ismi mafcuul oo wasni yani ficil hulaathi u ah ficilkanna waa hulaathi ma ah waa rubaaci acalla iyo callala iyo siyaalkaasa maadigiisu uu yahay ayb marka mucallal macluul kulligood waxaa weeyaan waa wixii cilla khafiya qaadixa ay ku jirto cilla khafiya qaadixa ay ku jirto shan shardi ayuu xadiidka saxiixa uu lahaa iyo xasanka labadaba waxaa ku jirtay wa anlaa yakuuna mucallalan waa inuusan mucallal noqonin aanu mucallal ownan ahayn mucallalkiibuu halkan marka kuu sheegaya ayb wa huwa fannun waa fanni khafiyun qarsoon oo aan daahir ahayn oo xadiidka markii la fiiriyo sanad ahaan iyo matni ahaan waxaa ka muuqato sixa ayaa ka muuqanayso ama xusni ayaa ka muuqanayo laakiinse cillo qarsoon oo xadiidka sixadiisa ama qabuulkiisa qadxinayso oo dhaawacaysaa ku jirto ayb cillo khafiya ku jirto maca anna daahirahu salaama iyadoo yacni daahirkiisu uu inuu nabadgelsan yahay aada moodeysa wa huwa fannun waa fanni khafiyun qarsoon calaa kaiirin min alculamaa'i calaa kahiirin in badan korkooda ka qarsoon min culamaai alxadiidi oo culamaa lxadiid ka mid ah dad badan oo culamaa lxadiid wuu ka qarsoon yahay oo fanni ka qarsoon ayb xataa qaala bacdu xufaadihim ilaa xadiidka xufaadiisa ahlu xadiidka xufaadooda qaar ka mida ay yidhaahdeen macrifatuna annaga garashadeenna aan garanayno bi haadaa kan kahaanatun waa ka kahaanatin waa kahaano oo kale cinda aljaahili jaahil agtiisa ahaatay qofka wax sheeg sheega markii loo tago oo la yidhaah waxaasaa layga xaday iyo qofka uu yidhaahdo waxbuu intuu fiirfiiriya wuxuu leeyahay waxaasaa meeshaasi yaallaan haddii la su-aalo oo la yidhaahdo warseed ku garatay daliilka iyo calaamaadka iyo waxa aad ku garatay bal sheeg mukuu sheegi karo yacnii cilmigan oo cilalkana wuxuu leeyahay waa kahaano oo kale oo haddii qofka la yidhaahdo xadiidkan maxaad ku cilaysay sheeg cilladiisa waxaa laga yaabaa inuu afka ku ballaarin karin laakiin cillada meesha ay ku jirto oo isaguna macrifada iyo aqoonta uu uleeyahay keliya ay tahay khibrada faraha badanoo xadiidka nebiga iyo dadka waxwarintooda iyo qaabkay u wariyaan iyo yaa waxaa uga soo baxayso qaabkaas qaabkan inay wax ka dhiman yihiin haddana daliil iyo ma sheegi karo ma dhihi karo waxaas iyo waxaas iyo waxaas ayaa lagu gartay ama sidaas iyo sidaas iyo sidaas waaye cadila uma keeni karo sida ninkan ah uunan ugu keeni karin ayb oo hadda haddii loo soo dhoweeyo fahamka adiga qof aad konton sano saaxiib la ahayd hadalkiisa iyo waa garan kartaa soomaa warkiisa iyo warkiisa waraan ahayn waa garan kartaa haddii nin ku yimaado u ku war ninkii sidaas ahay sidaan iyo sidaan iyo sidaan iyo sidaan waxaanuu qoray ama waxaan iyo waxaan buu ku hadlay waxaa leedahay war ninkaan hadalkan aada sheegaysid adiga ninkaas warkaas ma laha see ku garatay haddii lagu yidhaha adiga cilmi maa u leedahay adiga ninkii miyaad la xiriirtay maya laakiin warkiisaan aqaanaa iyo dabeecadihiisa yaa leedahay soo ma inaad run sheegaysana waa u badan tahay ood ninkan uu qalad ku socdo maxaa keenay mumaarasada dheer oo qofku marka maalan zuhri oo kale u laasimayaa sittiin sana khamsiin sana waa yaqaana axaadiidta zuhri iyo qaabka wax u wado iyo sida wax u wariye iyo nin baa marka uu arkaya zuhri wax ka warinaayo markaas wuxuu leeyahay maya warkan xadiidkan kii zuhri ma aha lanna khibraan uu leeyahay waa saaduuciisa inuunan ahayn daliil u keen ma keeni karo macnuhu intaas way waxa uu kuu sheegay mihaal kale haddana waxaa weeyaan wouna keeni doonaaye lacagta dadkan sarifo oo suuq suuqyada joogo lacagaa loo keenayaa markaas saas u feerina lacagtan faalsa waa ayuu leeyahay daliilkan haddii la ma sheegi kara aan ahayn khibrada uu leeyahay iyo waxaan sida muddada dheer maadaama uu ku jira ma lagu khiyaani karo uu yaqaanaa soo maaha waa sidii oo kaleta wa marka sida kahaanada oo kale waayay leeyihiin macrifada aan cilmigan u leenahay yacni waa sheegi karnaa sida ninkaasba uu hadlaayo waxu sheegaayo haddana laakiin ma daliil iyo waxaada muqadamaad iyo ma leh wa inamaa yahtadii waxaa ku hanuuno ilaa taxqiiqi hada alfanni fannigan taxqiijintiisa aljahaabidatu dadka aada wax u yaqaano oo annuqaadu ee axaadiidta naqdiyo ee kala hufo minhum oo muxadisiinta ka mid ah yumayizuuna waxay kala soocayaan bayna saxiixi alxadiidi wa saqiimih xadiidka kiisa saxiixa ee fayow iyo midka jiran ayay kala soocayaan wa mucwajihi midkiisa qallooco wa mustaqiimihi iyo midkiisa toosan kamaa yumayizu sida uu u kala sooco alsayrafiyu ninka sayrafiga ah wax sarifo albasiiru ee aadka u aragtida dheer bisanaacatihi shaqadiisa ugu xeelka dheer sida oo u kala sooco bayna aljiyaadi lacagta saxda ah wazuyuufi iyo lacagta faalsada ah wadanaaniiri danaaniirta iyo walfuluusi iyo fuluusta fuluusta waa beesa gaduudda nacam waa beesada aan dahabka ahayn waagii hore danaaniirtu dahabay ahayd beesada iska tacbaanka ee yacni markaa dinaar wuxu ay ka hooseeyaan waxay isticmaali jireen filsi ama fuluus waana waxaan beese gaduudda waa beese dahab u eg laakiin aan dahab xaqiiqiya aan ahayn oo iyadoo aan qiimo saasa lahayn marka ninka sayrafiga ah dahabka iyo lagu danaaniirta iyo fuluusta laguma kala qaldi karo waa yaqaanaa fakamaa laa yatamaaraa sida uunan uga shakinaynin haadaa kan kadalika sidaadaas oo kale yaqdacu daaka kaagaasina wuxuu goynayaa bimaa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay kan sida aanu uga shakinaynin danaaniirta iyo fuluusta sidaasoo kale kaana wuxuu jasminayaa ou goynayaa xadiidka saxiixa ah iyo midka daciifka cilladu ku jirto sidaasoo kale isna u kala yaqaanaa ayb wa minhum marka culimadii waxaa ka mida man yadunnu kuwa malaynayaan oo waxay leeyihiin xadiidkan waxaan u malaynaynaa inay cillo ku jirto wa minhum waxaa ka mida ahlucilmiga man yaqifu kuwa xadiidka ka istaagayo oo waxay leeyihin xadiidkan waa ka istaagaynaa bixasabi maraatibi culuumihim adba marka maraatibta cilmigooda maraatibtiisa iyo darajaadkiisu inta ay la eg tahay waxifqihim dhugtooda wailaacihim iilaacooda calaa duruqi اlxadiidi xadiidka duruqdiisa ay daalacaan qadarka uu la egyahay yani hadba sida idilaacooda u kala badan yahay ayay ugu kala ugu kala goyn og yihiin cilada ayb ninba intay ula eg tahay marka xadiidku inuu cilo leeyahay in lasoo saaro awalan shaqada ugu horeysa waxay tahay jamcu uruqihi jamcu uruqihi xadiidka marka duruqdiisa la jamciyo ayaa inay cilla ku jirto iyo inaynan ku jirin lasoo saari karaa sidaa darteed ninba ninka uu ka idilaac badan yahay oo uu ka yacni arkid badan yahay duruqda xadiidka cillada waa ka heli ogyahay oo culmada culamaa'ulcilal waxay dhaheen albaabu idaa lam tujmac duruquhu lam tucraf cillatuhu baabka haddii aan la jamcinin duruqdiisa yacni baabka waxay ka wadaan xadiidka haddaan loo abtirinin oo duruqdiisa aan la raacraacin ciladiisa lama garan karo marka si ciladii loo fahmo waa in xadiidka duruqdiisa la tatabuco tatabuca marka maxaa ka mida maalan xadiidkii waxaa lagu arkay abu daawuud meeshaas keliya ha ku qiimeynin marka meeshaa keliya ha ku qiimaynine meelaha uu xadiidka ku soo arooray raadi oo haddii uu ku soo arooray ibnu maajaha nasaa'iga fiirfiiri ayb see u fiirina marka ummahaatu sitoo kale waxaad ka raadinaysaa alxaafid almizi kitaabkiisa tuxfat alashraaf tuxfaa wuxuu kuu sheegayaa xadiidkan aa ah cillada ku aragtay raawiga warinaaya fiiri hadduu ibnu cabaas yahay ninka kasii warinaayo fiiri cikrima oo kale markuu yahay cikrima can ibni cabbaas fiiri marka cikrima can ibni cabbaas axaadiidtiisa iyagoo ay ku socoto marka xuruuf ay ku socoto hijaa'i ah ayaad arkaysaa xadiidkii darafkii xadiidka ayaad arkaya marka aa aragto xaafid ilmizi muxuu kugu haluuninayaana wuxuu ku tusayaa xadiidkan ummahaatu sita haddii uu ku jiro meelaha uu uga jiro dhan maalan abu daawuud baa ku aragtay <coughs> xadiidka marka nasaaina waa wariyey ibnu maajahna waa wariyey isaga marka wuxuu ku siinayaa tuxfaha daal abu daawuud maalihii uu ku wariyey kadib haddana wuxuu leeyahay siin nasaa-i buu ka wadaa nasaa-i sanadkiisuu ku siinaya baabka meesha uga wariyey iyo kitaabka uu ku wariyey ibnu maajah meeshuu ku wariyey buu kuu sheegayaa aad marka kan waa qaamuus oo kaleba baabku kuu furaa nasaa'igii iyo ibnu maajihi meelihii uu kuu tilmaamay aad soo kala fur halkan dhig kana halkan dhig <clears throat> xadiidkii fiiri ayb xadiidku hadda kutubtu lixdan keliya maaha kutub kalaa jirto waa inaad marka atraafulmasaaniid inaa aadid ayb araaf eh, yani atraaf almasaaniid ibnu xajar waa leeyahay culimo badan baa atraafta wax ka qorqortay kutubtaas marka masaaniidda iyo muwadaca iyo waxyaabahaas iyagoona adraaftooda jamcisa raadi iyadana marka xadiidkii ka fiiri meelay kuu tilmaamayaan rawaahu axmed fi lmusnad meeshaas rawaahu imaam malik fi lmuwada meeshaas soo kusoo darsa iyadana waxaad arkaysaa marka xadiidkan meelihii lagu wariyey inta caanka ah waa arkaya marka haddii marka ziyaado ay jirto haddii dacfi uu jiro haddii war culummadaas ay jiraan iyo iyagaad ugu tegaysaa markaa ka feerinaysaa marka jamcu duruq tusaalaheedu saas waa nacam xadiidkan duruqdiisa meel allaale meeshuu ka yimid in la jamciyo markii duruqdiisa la jamciyo ayaa waxaa la ogaanayaa ziyaado inay jirto naqsi inuu jiro qof ku wariyey waqfi inuu mawquuf ka dhigay qof marfuuc ka dhigay qof irsaaliyey qof wasliyey ciladu meelahaasay ka soo baxeen marka nacam culamaa ulcilal ciladu meelahaasay ka feerinayeen marka nin aan marka kutubtaasba aqoonin waxba maka fahmaya marka baabkan o dhan marka ahmiyad eh, ban lama laha la yeelan maayo ayb albaabu idaa lam tujmac duruquhu lam tuclam cilatuhu cilo laguma marka cilada dariiqa loo adeegsada waa maxay macrifatu eh, jamcu uruq xadiidka duruqdiisa in la jamciyo ko waxaa kaloo kuu sahlaya inaad cilalka fahmto waxyaabaha kuu sahlaya waxaa ka mid a ah abaqaat ruwaat inaad barato abaqaat ruwaa ruwaadda axaadiidta dad waxaa jiro xadiid markaad baranayso dad waxaa jira iyagu xadiidka uu ku wareego xadiidka dad uu ku wareegaa jiraan zuhri oo kale alimaamu zuhri xadiidku isagoo ku wareegaa sida badan oo hadda adaad kitaab bukhaari ama abu daawuud ama nasaa akhrisanayso inta uu kaa maqnaanayo wax yar waay zuhri ayb maanta dhan xadaana ibnu shihaab unbaa sanadkii ku jira ibnu shihaab azuhri oo kale soo qabso ardaydiisa baro dabaqaad bay ardaydiisu kala leedahay qola waxaa laleeyahay dabaqa aluulaa bay ku jiraan yuunus bnu yaziid alayli cuqayl bnu khaalid alayli sufyaan bnu cuyayna malik bnu anas raggaas waa dabaqo wa rag waa dabaqo dhexe waay sida awsaaci iyo kale dabaqo saddexaad ayaa ardaydii ka mida ah. dabaqada afaraadoo kale waa ragga ducafada sufyaan ibnu xusein iyo kala ka mida waa ardaydii zuhri waa hadda waxa aan dabaqaad ka dhigayn dabaqaadkaas marka aad barato oo dhegtaadu ay ku badato hadday xadiid zuhri uu werinayo haddii laysku khilaafo marka oo ay dabaqadii afaraad iyo dabaqadii koowaad isku khilaafta ka waran marka oo adabaqa aluulaana xadiidkii mursal ay ka dhigeen dabaqa raabicana ay xadiidkii wasliyeen sow cilo kaagama soo baxaysa meeshaas markaayb kitaabkan marka cilalka cali bnu lmadiniina dabaqaadkuu ku baraaba isaga kow intaad wax kala bara sharxu cilali tirmidi oo uu leeyahay ibnu rajab isaguna baab dhan ayuu wuxuu ka dhigay tan wuxuu ka dhigay yacnii ragga xadiidku uu ku dul wareego sida zuhri oo kale waxaa ka mida maala eh, waxaa ka mida yaxya bnu abi kahiir alyamami oo kale ayaa ka mida ayb waxaa ka mida abu isxaaq asabiici ayaa ka mida camr bnu cabdillahi alhamdani way badan yihiin dadkaasoo kale ayuu soo qaadaa dabaqaadka ardaydoodu ku bara wuxuu ku leeyahay walidaalika meeshay ka soo baxaysa waay fulanu ahbat nnaasi fi fulan iyagii baa la kala waxaa laleeyahy maalan xamaad bnu salm oo kale ahbat nnaasi fi haabit haabit albunani marka laga warinayo ahbat nnaas xamaad ibnu salma noqonayo maxaa lagu baraa haddii khilaaf yimaado ninkaasaa la hormarinayo ayb ma garanaysaan waa ariiqa labaad marka lagu barto lagu ogaado ka hore waa jamcu turuq kan labaadna muxuu noqonaa macrifatu dabaqaati ruwaah ruwaadda dabaqaadkooda in la kala aqoonsado oo la kala garto lanna tarjiix markii la raboodo waxaa loo baahanaya kuwan in la kala yaqaano ardaydii zuhri yaa ugu horeeyo yaa laba yaa dabaqaada afaraad oo iska dadka ka warina ay daciifka yihiin marka meesha shuduudku ka imaanayana meeshaas waay meesha shuduudku ka imaadana waa meeshaas ayb buluuqulmaraama ugu yar marka la akrinayo in la fahamsan yahay mawduucaas waa marka haddii kitaabkan si fiican loo fahm loo fahmo kale la rabo waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha cilalka lagu garto ama lagu fahmo waxaa ka mid a ragga mukhtaliiinta ah ee isku darmay xoogaa yani xadiidkoodu ikhtilaadka uu ku dhacay ama tagayurka uu ku dhacayba waxay u baahan tahay in la fahmo ruwaa dadka ka wariyey qabla alikhtilaad iyo bacda alikhtilaad ayb waxaa la yidhaha qofkii jarxi muqayada uu ku dhacay jarxigu marka mulaq iyo muqayad waay jarxiga muqayadka maala qof baa waaa laleeyahy fulaan haddii hebel uu ka wariyo waa daciif waqti hebel hadduu wariyo waa daciif reer hebel hadduu ka wariyo xadiidkiisu hayru maqbuul waaye maxay ku timidna taasna inaad aqoon u leeda fahmaysa waa muhim waxyaabahaasoo dhan marka ibnu rajab sharxu cilali tirmidiga waa uga sheekeeyaa waa iska baabka unbaan marka waa inaad ogaato kutubta culummada inaad ogaata markaad daalacanayso cilal marka laga hadlaayo waxyaabahaasay badana uga hadlaan muslimkoo kale saxiixu muslimka waa kitaab cilal ogow isaga laftirkiisa dhinac marka laga feeriyo oo kitaab cilal wuxuu ku yahay xadiiu keenaa sanaduu ku werinaa asaaniid badan bou taxaa ka bacdi sanadkiibuu sheegaa milahu sanadkeen naxwahu buu leeyahay qaar marka matnigiisa kasoo u goynaa kas ayuu matniga u xadfaa lcilati maa cilo ku jirta darteed waaasoo dhan marka muslim wuxuu leeyahy kitaab atamyiiz la yidhaha kitaabu tamyiiz tamyiizku waa kitaab cilal isaga laftirkiisa waxyaabaha laysku khilaafay waxaasuu soo saar saaraa marka muhimaddu marka waa waxyaabahaas in laga ogaado ayb wuxuu yihi marka minhum man qolo marka kadalika yaqdacu daka bima dakarnaahu waminhum min alculamaai waxaa ka mida man yadunnu cilada mid malamalaynayo wa minhum man yaqifu kuwa ka istaagaya xadiidka ayaa jiraan bixasabi maraatibi culuumihim culuumtooda maraatibteeda darajaadkeeda adba intay la eg tahay wa xidqihim dhugtooda fahmkooda wa ilaacihim daalacashadooda oo calaa turuqi alxadiidi ay daalacaan wa dawqihim dhadhansigooda xalaawata cibaaraati rasuuli sala allahu calayhi wasalam iyo dhadhansiga ay dhadhansanayaan nebiga cibaaraadkiisa allatii cibaaraadka oo laa yushbihuhaa ounan shabahaynin hayruhaa heyrkeed ounan shabahaynin oo min alfaadi innaasi dadka alfaadooda ah fa min alaxaadiidi almarwiyati axaadiidta la wariyey waxaa ka mida ah, maa ayaa ka mida ah axaadiid calayhi anwaaru nubuwati nubuwada nuurkeeda korkeeda uu yahay wa minhaa waxaa ka mid a maa waqaca wuxuu dhacay fiiha dhexdeeda takyiiru lafdin lafdi doorintiis uu ku dhacay ow ziyaadatun ziyaado ay ku dhacday baailatun ziyaado baail ah ow mujaazafatun <coughs> ow mujaazafatun ama ka badbadin ay ku dhacday oo xadgudub ow naxwu dalika kaagaas wax lamida yudrikuhaa uu haleelayo albasiiru midka aragtida dheer min ahli haadihi sanaacati ah xadiidkii marka waxaa laga yaabaa ziyaado baatila inay ku dhacdo inay ku dhacdo waxaa laga yaabaa wax aan u ekayn hadalkii nebiga inuu ku yimaado waxaasoo dhan marka waxaa haleelayo oo garan karo qofka basiirka ee aadka u aragti dheer fannigan ku aragtida dheer waqad yakuunu tacliilu cilayntu inay noqoto ayaa la arkaa mustafaadan mid laga faa'iideysto min alisnaadi isnaadka cilada waxaa laga yaabaa in isnaadka laga helo laga faa'iideysto ayb haddii marka cilada isnaadka laga helo matnigana waa u gudbee dabcan mar hadday cilada aan ka hadlayna tahay oo cilada cila khafiya qaadixa ayaa inaga ka hadlaynay walidaalika haddii xadiidka mucalalka uu sidaan yahay halaan ogaanaynaa haddii marka a'immadii cilalka xadiid ay cillo ku sheegaan a'imatu lcilal ayaa cillo ku sheegeen xadiid ma dhici kartaa culummadii dambe inay cilladaas ka toosiso xadiidkaas maya abadan leanna cilalka khafiga ah way uga aqoon badnaayeen dadkan gadaal ka yimid marba hadday tahay cilladu cilla khafiya oo qaadixa ah oo ay tilmaameen a'immadii salafka yacni waa adag tahay sida xadiidkaasi uu ku yeesho waa la xoogeeyey ama sidan buu noqday ma suurtoobi karta way dhici kartaa yani cillo khafi iyagoon aan ku cilaynin waa dhici kartaa xadiidku inay cilo daahira ku cileeyaan oo nin gadaal intuu yimaado uu yidhaha war xadiidkan fulaan iyo fulaan baa wariyeen ciladiina ma leh taas waa suuragal waa la yeela oo ninka mutaakhirka ninkii mutaqadimka ahaa waa uga daba tegi karaa laakiin cila khafiya oo lagu kulansan yahay shibhi ijmaac ah suuragal maaha marka mararka qaar waxaa kusoo maraysa marka xadiid a'immadu ay dhammaan a'immadii hore ay si ku sheegeen yacnii yaad arkaysaa inta a'immadaas warkooda laga leexdo a'imo dambe ama culummo dambe warkooda markaas lagu saxiixinayo yaad arkay qofkiina hadhow haddii munaadarada dhexdeeda lagu qabto ee la yidhaha war xadiidkan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel cilleeyeen xaggee oo isaa weliba ku cileeyeen maxaa ciladaas xaggeen laga keenay xalkeeda meel u baxo ma helaayo way badan tahay marka waxyaabaha saas oo kale ah. ayb waqad yakuunu tacliilu waxaa la arkaa tacliilku inuu noqdo mustafaadan mid laga faa min alisnaadi wa basdu amhilati dalika kaagaa tusaalihiisa fidintiisa yatuulu jiddan aada u dheeraanaya haddii alla tusaaleeye la yidhaaho inamaa yadharu bilcamal wuxuu ku daahiraya ama uu ku muuqanaya camalka camalka wuxuu ka wada tadbiiqa tadbiiqa ayuu qofku aad ugu arkaya markuu kutubta culummada akriyo tadbiiqana ma fahmaysid haddaad joogto yani saxiix daciif saxiix daciif un haddaad joogtid bes nacam ma arkaysid weligaa nacam qofka waxaa la rabaa inuu baalo ou akhristo kor ou u socdo kutubtana barto culummada ka akhristo idilaac waasicana uu isku dayo inuu yeesho ayb qof waxaa arkay abu daawuud akhrisanayo oo haddana rabo saxiix daciif bis raba nacam oo marka cilalka laga sheekeeyo abu daawuud uu ka sheekeeyo a'imadii la aado ku dhahayo war waxaan dhan maxaa laysugu dhibaa maa layska dhaho keliya sheekh albaaniya saxiixiye ama waa daciifiye adiga heer waxaad joogtaa ina abu daawuud akhrisato ma adaad jooga yani hebel waa daciifiye keliya waa ariib jida daalib cilmiga zamankan himada waa ka baaba'day waxaasaana looga baabi'iyey adiga marka inaad sheekha xukunkiisa ogaato waa fiican tahay laakiin cilmi dheeraadana sii fiiri aimada kale waxay dhaheen ma taas miyaa ceeb ah marka wa min axsani kitaabin kitaab midka ugu wanaagsan wudica fii dalika wudica laga dejiyey fii dalika cilalkaas wa ajalihi ugu weyn wa afxalihi ugu yacni ugu qiimo badan ayb kitaabu اlcilali weeyaan kitaabu اlcilali waaye licaliy bni اlmadiniy uu leeyahay shaykh اlbukhaariyi wa saa'ir اlmuxadisiina bukhaari sheekhiisa ah muxadisiinta intooda kale sheekhooda ah bacdahu gadaashiisa fii hada shani shanigan cala lkhusuusi gaar ahaan uu uga alifay kaasaa ugu weyn buu yidhi wakadalika kitaabu lcilal ayaa la mida ah licabdiraxmaan bni abi xaatim wa huwa muratabun cala abwaabi lfiqhi wuxuu ku ratiban yahay eh, abwaabta fiqhiga wa kitaabu lcilali lilkhalaal kitaabu lcilal oo khalaal uu leeyahay isagana wayaqacu fii musnadi alxaafidi abi bakrin albazaar waxaa ku min atacaaliili cilaynta maa laa yuujadu waxaan laga helaynin fii hayrihi hayrkiis oo min almasaaniidi ah ayb kitaabkaana marka cilalka aada u qoraa buu leeyahay waqad jamaca azimata maa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay hoggaankeeda waxaa ururiyey oo jamciyey kullahu dhammaantiis alxaafidu alkabiiru abulxasan addaara quطniyu fii kitaabihi fii dalika kitaabkiisa uu ka alifa cilalka kitaab lcilal baa la yihaha isagana waa kitaab weyn uu ka alifay cilalka waa kitaabka la yidhi waaye koru ka yeedhiyey kor calaa dariiqati alimlaa xadiidka duruqdiisoo ah markaasuu le dariiqaas kaasaa ku jira kan sidaan yacni fulaan waa irsaaliye fulaan waa wasliye ikhtilaafkii buu oo kale rajaxa markaasaa imaamu dahabi wuxuu yidhi hadday sugnaato arrintaas kitaabkaas inuu kor ka yeeriyey xagga xifdiga axmed iyo kale waayo raggaasuu marka uu la dhinac noqona ama uu loodkaasuu gelaa buu yidhi nacam marka ah, waa imaam marka cilalka aada khatar ugu ah wa huwa min ajalli kitaabin kitaab midka ugu weynin badan buu ka mid yahay waxaan laga alifay cilalka bal ajallu maa ra'aynaahu ibnu kaiir wuxuu leey waxaan aragnay kan ugu weynba waaye wudica fii hada alfanni laga dejiyey lam yusbaq ilaa milihi isagoo kale loogagama hormarin waqad acjaza man yuriidu waana cajzi geliyey qofka rabo an ya'tiya inuu la yimaado bishaklihi isagoo kale faraximahu اllahu allah u naxariisto wa akrama mahwaahu walaakin yucwizuhu shay-un shay ayuu ku dhibaato gelinayaa laakiin oo qofkii inuu dhalbo oo u gelinayaa laabudda minhu lagama maarmaan ah wa huwa an yurataba wuxuu u baahan yahay yani wuxuu dalbayaa oo u baahan yahay in la tartiibiyo cala alabwaabi abwaabta qaabkooda abwaabta fiqiga in loo tartiibiyo si qofka uu si fudud uga helo oo xadiid salaada ku saabsan oo kale markaa rabto kitaabu salaad inaad ka raadsato isaga marka waa isdhex daadiyey marka in laga helaa ma fududa xadiidka la rabo zamankan dadka ayaga waxba rabin inay baartaan waxaad arka kitaab dhanoo weyn oo axaadiidtiisa la fahraseeyey keliya un xadiidka darafkiisa soo qabso fahraska fiiri meeshaa rabta waa ka helaysa zamankaa yacni fihrasadu waxay noqotay zaman aad ilaahay dadka ugu nicmeeyey qaabka wax loo fahraseeyo aaladan kombyuutarka lagu fahraseynaa dayto kalea laga dhigaa qofkii inuu ka baarto kombyuutarkiia fudud kitaabkii laftirkiisibaa gadaal fahaaris badan looga dhigaa shayga aad rabto siyaabo kala duwanaa u baari kartaa xataa haddaadan xadiidka aqoonin raawidii aad xasuusato raawidii fahrista waxaa ku jirto fahrisul aclaam kaas unbaad fiirinaya marka inta baal uu ninkaa magaciisa kusoo noqnoqday baad fiirinaya baalashaas fiiri dhag waa helaysaa zamankan qofka dadku iyagaan waxbaarin maahane wax ka fududba maleh waagii hore wixii la mubaalacaysa jiray oo inuu qofkii baalacdo u baahnaa maleh waxa uu sheekh ilalbani daalacday ee uu yani maktabadan la yiraahdo maktaba daahiriya uu ku daalacday yani zamankan waa soo waa aadaa loo soo fududeeyey laakiin dadki aaway ayb liyaqruba tanaawuluhu si uu u dhowaado wax ka qaadashadiisa liulaabi ardayda uu ugu dhowaado ow an takuuna asmaau saxaabati ama wuxuu u baahan yahay saxaabada magacyadoodu inay noqoto aladiina ishtamala calayhim kitaabku uu shamliyey muratabiina kuwa la ratibay oo la kala hormariyey cala alxuruufi almucjami lagu kala tartiibiyey liyashula si uu u fududaado alakhdu minhu ka qaadasho laga qaato fa fainahu mubadadun jiddan kitaabku waa kala tegtagsan yahay laa yakaadu ma sigaayo yahtadi linsaanu qofku inuu ku hanuuno ilaa maluubihi waxa uu dalbaayo minhu kitaabka xaggiisa oo ka dalbaayo bisuhuulatin si fudud inuu ugu hanuuno ma dhowa ayb wallaahu lmuwafiq intaa mucalalka intaas uga baxay hadda ka sheegnay marka inaga cilalka tacriifu lcila waa cila khafiya oo qaadixaa laba waxaan kaloo ka ya shayga labaadoo kalen ka sheegnay waxa uu yahay dariiqa cilada lagu ogaado jamcu turuq albaabu idaa lam tujmac turuquhu lam tucraf cilatuhu waxaa kaloo lagu ogaada macrifatu dabaqaati ruwaah ruwaadda sanadka uu ku noqonayo sida zuhri iyo oo kale xertiisa in la kala barto si haddii ay iskhilaafaan looka aad sahal ugu ogaatid midka la rajaxayo oy culimmadu rajaxayaan wixii jarxi muqayada uu ku dhacay oo kale inaad aada u daymo lahaato gaar aad u taqaanid yaa la rabaa waxyaabahaas ashharu kutub ilcilalna waa sheegna oo waa kuwaan inta muhiimka waa kaas ibnu xajar kitaabuu ka alifay baa la yidhaahdo azahru lmatluul fi lkhabari almacluul laakiin waa mafquud kitaabku ma leh axmed shaakir wuxuu yihi kitaabkaas haddii la heli lahaay yani wax badan buu kitaab jaamic u noqon lahaa lanna wixii a'imadii hore ay qoreen iyo wixii isagu uu yaqaanay iyo wax badan buu dhigaa ayb aan marka ciladaas khafiga marka haddee xadiidka gasho ma laga yaabo in loo helo xal su-aal marka xadiidku mucallal haddii la yidhaha bicilatin khafiya ma dhici kartaa xadiidkaasi inuu xasan uu noqdo oo jamcu uruq inta la sameeyo duruqdiis inta la jamciyo la layidhaha waa iskabayaan xadiidtan mucalalka waxay keenayan marka xadiidku inuu e, ciladii uga baxo oo u xasan uu noqdo ma dhici kartaa maya lianna xadiid in mucalal la yidhaahdaba see lagu gartay horta duruqdii wixii uu qabayaa laysu keenay soo maaha waxa damboo la raadinaya marka maxay tahay waxba maba dhinaba duruqdii waa laysu keenay ciladii baa la dhaalacay oo a'immadii xadiidka ay dhaalaceen oy arkeen mar dambe in marka la jamciyo oo la yidhaahdo xadiidku xasana u noqday ma suuragal ma noqon karta annowcu taasica cashar almuaribu xadiidka muaribka ayb muarib marka waa ismu faacilin min iaraba ma'kuudun lugatan min aliiraab ayaa laga qaatay bimacna alxarakati walikhtilaaf Ah, dhaqdhaqaaqa iyo isbaraambarka iyo iskhilaafka ayb yuqaalu waxaa la yidhaha idaraba almawju hirkiibaa aad u dhaqdhaqaaqay oo isbaraambaray daraba bacduhu bacdan qaarkiis qaarka kalow garaacay fa huwa mudaribun ayb luatan waa saas isilaax ahaan maxaa waay marka wa huwa mudaribku an yakhtalifa aruwaatu ruwaaddu inay iskhilaafaan waaye fiihi xadiidka inay isku khilaafaan calaa shaykhin bicaynihi sheekh si gaar ahaaneed inay isugu khilaafaan maalan zuhri ardadiisoo kale iskhilaafaysa ayb oo qaarna marka xadiidkii isagoo waxay werinayaan mursala qaar isagoo mawsuula qaar waxay werinayaan mawquuf marfuuc way iskhilaafayaan ayb calaa shaykhin bicaynihi ay isugu khilaafaan ow min wujuuhin ukar sheekh keliya maahane wujuuh kala duduwan bay isugu khilaafayaan mutacaadilatin eg oo siman oo eg ayb mutacaadilatin marka hoosta ka xariiq waa muhim laa yatarajaxu bacduhaa qaarkood uusan ka raajax noqonaynin uusan ka raajaxsamaynin calaa bacdin qaarka kale ayb idiraabkii marka wuxuu yidhi ruwaaddu inay iskhilaafto waaye sheekh ay isku khilaafaan waa miaaliyey maalan zuhri xertiisa inay iskhilaafaan hadday iskhilaafaan ardada zuhri waa la fiirinaya waxaa la leeyahay iskhilaafkaani ma la kala rajixi karaa hadday haa noqoto waa la kala rajixi karaa idiraab waa u dhammaatay xagga dhig marka idiraab ma leh haddii la kala rajixi karo oo intaan la fiiriyey ayaa waxay noqotay maalan xadiidkii dabaqadii afaraad ama saddexaad waxay ka dhigtay waa wasliyeen mawsuulay ahaanay ku wariyeen ay zuhri uga wariyeen dabaqadii koowaadna sida maalik sufyaan bnu cuyayna yuunus bnu yaziid alayli saddexdoodana waxay ka dhigeen waa way irsaaliyeen xadiidka waxay ka dhigeen xadiid mursal ah maxaa la dhahayaa marka khilaaf waa jira laakiin waa la kala rajaxa soo maa dabaqadan koowaad waxay ka raajaxsan tahay midda dambe ta saddexaad binaan calaa dalika marka waxaa la leeyahay alxadiidu liabaqati اluulaa dabaqada horaa iskale xadiidka oo marka waxaa laleeyahy xadiidkan waa mursal marka mudarib ma lagu tilmaamayo marka ma lagu sifaynayo lanna idiraab waxaa la dhahaa marka xadiidku uu iskhilaafo ruwaaddu iskhilaafaan lana kala rajixi waayo laakiin haddii la kala rajixi karo qolada raajixa warkooda la hormarina kuwa kalena waa la iska dayna buluuqulmaraamka markasoo kuma aragtaan xadiidkan waa la ysku khilaafay mursalnimadiisa iyoiyo mawsuulnimadiisa waraajixu irsaaluhu buu ku dhahaa mararka mursalka raajixa wuxuu ka wadaa xadiidkan waa mursal saasaan dhahaynaa waa bes marka ninkii mursalka aan xujaysan jirin ma xujaysanayo mararka qaar waa la kala rajixi waaye laakiin waa la jamci karaa waa la kala rajixi waaye laakiin waa la jamcin karaa oo khilaafka waa la daawey karaa haddii la jamcin karana idiraab ma jiro hala jamciyaa la dhahaya marka idan xadiidka mudaribkaa laba shardi ayuu u baahan yahay marka waa laba shardi labada shardi marka waxay tahay takaafu'u uruq xadiidka duruqdiisa duruqdan iskhilaafsan xagga quwadu waa inay isku dhiganto waa inay isku dhigmaan koo takaafu'u uruq tan labaadna waxay tahay cadamu imkaani اljamci jamac waa inuusan suurtoobaynin labadaa markii la helo ayaa xadiidka mudarib la dhihi karaa haddii aan la helinna ma la dhihi karo labadaas shardi buu leeyahay marka walidaalika ibnu xajar waxaa arkay axaadiis badanoo idiraab lagu cileeyey bu waa ucilla biliddiraabi idiraabaa lagu cileeyey buu le waa diidaya maalan wuxuu leeya waa la jamcin karaa saai saasaa loo jamciya ama wuxuu ku leeyahay duruqdu islama eka dariiqan ayaa kan ka raajixnimo badan kan marjuuxa laga tago midkan raajixa ha la qaato idiraabku marka muxuu u baahan yahay takaafuu uruq takaafuu uruq waxaa laga wadaa duruqda iskhilaafsan waa inay isku quwo ay tahay isku xoog inay isu dhiganto waxaa la diidaya inaynan isku dhigmin haddaynan isku dhigmin kan daciifka ka tag midka kale hormari idiraabna meeshaas ha ku tago ayb ta kalena waa cadamu imkaani ljamci ayb isaga marka takaafu duruqii buu tilmaama wuxuu ku tilmaama mutacaadilatin mutacaadilatin marka hoosta ka xariiq waxaan ku dhahay saas waa duruq isu dhiganto waa inay yihiin wa huwa an yakhtalifa aruwaatu fiihi calaa shaykhin bicaynihi aw min wujuuhin ukar ama wujuuh kale mutacaadilatin siman laa yatarajaxu bacduhaa calaa bacdin qaarkood qaarka kale unan ka raajix noqonaynin oon la kalaba rajixi karin wqad yakunu inuu ahaada la arkaa idiraabku taaratan kol fi lisnaadi isnaadka dhexdiisa waqad yakuunu inuu ahaada la arkaa fi lmatni matniga dhexdiisa marna idiraabka matniguu ku imaadaa marmarna wuxuu ku imaadaa sanadka walahu amhilatun kaiiratun yaduulu dikruhaa amhilo fara badan buu leeyahay sheegitaankeedu uu dheeraanayo ayuu yidhi shaaficiyada waxaa caan baxday idiraabku waxay mihaal uga dhigaan mudarib markay mihaali rabaan xadiidka muslim ku jiro fakanuu laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim laa fii awali lqiraa'ati walaa fii aakhiriha diraabka marka kaasay mihaal uga dhigaan waxay leeyihin waa mudarib xadiidkan anas siyaabo kala duwana looga wariyey kaanuu yastaftixuuna alqira'ata balxamdu lilahi rabbi اlcaalamiina la wariyey yani tanna marka laa yadkuruuna mid waayo iyadana marka waxay leeyihiin khilaaf baa jiro oo anas ragga ka warinaayo idiraabay marka saas ku tahay ibnu xajar waa diiday marka wax idiraab cilo idiraab ma taa luu yidhi bal waa la jamci karaa waxaas oo wuxuu ku jamciyey riwaayo ibnu khuseyme u wariyo kaanuu yusiruuna ama daara qudni u wariyey kaanuu yusiruuna bismi illaahi raxmaani iraxiim laa yadkuruuna macnaheeda waxay tahay buu yidhi ay jahran bidaliili riwaayada yuskaanu yusiruuna aana ku tusaysomarka mar haddii la jamcin karo in la dhaho waa idiraab xadiidka cilaa ku jirto waa mudarib ma aha iyago marka waxay diideen bisin lamaba sheegi jirin laa fii awali alqiraa'ati walaa fii aakhiriha qiraa'ada awalkeeda walaa aakhirkeeda lama sheegi jirin ibnu xajar marka wuxuu leeya lama sheegin jirintaas nafyigaasi waa nafyi oo xagga jahriga lama sheegi jirin iyadoo kor loo qaadaya laga wadaa inay saa tahayna waxaa ku tusaya kaanuu yusiruuna soo aroortay waa siraysan jireen bisinka hoosay u akrin jireen marka hoosay u akrin jireen waa sheegi jireen waay soomaa marka waa sheegi jireen si sir ah ma sheegi jirin si jahri ah eh, wixii haddii la jamcin karo idiraab marka maxaa loo aadaa marka walahu amhilatun kahiiratun yatuulu dikruhaa buu yidhi annowcu alcishruun nooca labaatanaad macrifatu lmudraj mudrajka marka idiraabku intaanan ka bixin idiraabku cillo waay oo xaggee u noqonaysana dabdigay u noqonay yaana xadiidka markaan soo sheegaynay saxiixa ah maqbuulka shan shardigaan u sheegnay shantaa shardi teebuu soo gelaa marka waxaa ku jirta shanta shardi an yakuuna raawiihi daabitan soo dabdi baan jirin meeshaan marka mar haddii khilaaf meeshii uu yimid dabdi saxa ma yaallo cadamu dabdi waay marka idiraabku waxaa keenaya waa dabdi la-aan nuqbaha ibnu xajar markuu toban ka dhigay dacniga toban khasle ayuu ka dhigay shanna waxay u noqonaysa cadaalada shanna dabdiga idiraabka kuwa dabdiga u noqonayo soo geliyey ayb annawcu alcishruun macrifatu lmudraj wa huwa mudraj waxaa la yidhaahdaa an tuzaada lafdatun erey in la ziyaadiyo fii matni alxadiidi xadiidka matnigiisa dhexdiisa in lagu ziyaadiyo erayga oo min kalaami raawi raawiga warkiisa ah fayaxsabuhaa wuxuu malaynayaa man yasmacuhaa qofka maqlaayo minhu eh, yani xadiidka maqlaayo marfuucatan ayuu u malaynayaa mid nebiga loo kor yeelay filxadiidi ku sugan xadiidka dhexdiisa ah ayuu u malaynayaa fayarwiyahaa waa warinayaa kadalika sidaaba u warinayaa ayb mudrajku marka waa damju lmawquufi bilmarfuuci mawquufkii in marfuuci lagu dhex daro mawquuf hadda waa taqaanaa sooma hadalkii saxaabiga waa maalan ama maqduuciba waxaa lagu da hadalkii taabiciga ayaa waxaa lagu dhexdarayaa xadiidkii nebiga marfuuci baa lagu dhexdara labadaasaa la ysku dhexdaraya idraajku marka waa kaasa ayb waqad waqaca min dalika kaagaa waxaa dhacay kaiirun wax badan oo ayaa fi sixaaxi walxisaani walmasaniidi wagayriha ku dhacay marka idraajku wuxuu ku dhici karaa awalka wasadka aakhirka awalku waa ku dhaca waana yaryahay markaas waxaa ka mid a asbiqu lwuduu weylun lilacqaabi min annaar asbiqu lwuduu'a weylun lilacqaabi min annaar marka ereyga jumlada hore asbiqu lwuduu waa mudraj waa min kalaami abi hurayra weylu lilacqaabi waa warka nebiga sal l slam waxaana ku tusaaya marka marka duruqda xadiidka la jamciyey qaarkeed baa waxaa soo aroortay abu hurayra inuu yidhi asbiqu lwuduu fa inii samictu abalqaasim sala allahu calayhi wasalam yaquulu weylun lilacqaabi min annaar isaga kale sooce xadiidka marka duruqdiisa in la raacraaco muhiim waay mudraje wax kalaa lagu kala gartaa dhaxday ku imaadaayo mararka qaar dhaxdaa lagu arkaa fa kaana yataxanathu wahuwa tacabudu yataxanau wahuwa tacabudu wahuwa tacabudu ruwaadda zuhri baa intaas yiri waa warkii zuhri xadiidkayna ku dhex jirtaa laakiin waa mudraj waa min kalaami zuhriyi litafsiir baana loo keenay ayb aakhirkay gashaa mararka qaar oo wuxuu yidhi lilmamluuki lilcabdi lmamluuki ajraan in addaa xaqa allaahi wa xaqa mawaaliihi waladii nafsii biyadihi lowla aljihaadu wabaru ummii la axbabtu an amuuta wa ana cabdun mamluuk inta dambeo dhan waa mudraj gadaalayna gashay idraajkaas ayb kayfa yucrafu lidraaj idraaj see lagu gartaa idraajka waxaa lagu gartaa oo lagu ogaadaa xadiidka yacni raawuhu inuu kala kala sooco raawigii la yimid ayaa kala soocaya mararka qaar oo tii hadda abu hureyra oo kale asbiqu lwuduu fa inii samictu abalqaasim mararka qaar xadiidka ibnu mascuud wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal l salama kalimatan waqultu ana kalimatan qaala rasulu lah sal l slam man maata laa yushriku billahi shaya dakhala aljanna waqultu ana buu yidhi man maata yushriku billahi shaya dakhala annaar raawigaa kala soocay sooma waa lagu gartaa iyadana waxaa kaloo lagu gartaa idraajku in nebiga oo warkaas ka yimaadaba inay mustaxiil tahay suuragalba inaynan ahayn tii dambaa ka mida waladii nafsii biyadihi lowla aljihaadu wa baru ummii la axbabtu an amuuta waana cabdun nebigu inuu dhahaa mustaxiil waay waxaas nacam waxay mustaxiil ku tahay ee nebiga hooyadiis maba noolabe haddii hooyaday baarinimadeeda aynan jiri lahayn waxaan jeclaa lahaa inaan addoonnimo ku dhinto ee nebiga hooyadii maba noole see nebiga warkaa uu dhahaa maba aynan noolen midda kale rasuulka addoonnimo inuu tamaniyo wax dhacaya maaha ma tamaninayo addoonnimo marka listixaalatihiina waa lagu gartaa mustaxiilnimada inuu nebigu warkaa ka yimaado mustaxiil inay tahayna waa lagu gartaa idraajku idraajka marka meelo asal maaha asaga ogow masalo muhiima ah waxay tahay haddii laysku qabto kelmad xadiid ku dhex jirto waa mudraj iyo ma aha asal waxaa ah kelmaddu inaynan inay xadiidka ka mid taha asal mar haddii sanad lagu soo kaxeeyey xadiidkii laysdhexgeliyey ninka dhahaayo waa mudraj ziyaado mudraj ah waayatan waa inuu daliil keeno keenaa la dhahaya daliilka alaslu cadamu lidraaj waay taana marka in la ogaado ayb idraajku meelo lagu ogaa haddaad marka rabto inaad ogaatid kelmad laysku haysto mudraj miya mase ma aha meesha aad ka raadinayso inaad taqaano dabcan kutubta shuruuxda waa laga raadiya tamhiidkaoo kale iyo fatxulbaariga ibnu xajar iyo waa ku sheega laakiin iyaga laftirkooda meelay u laabtaana jirto kitaab khaiib lbaqdaadi uu leeyahay mabuuca jira oo la yidhaha alfaslu lwaslu limaa udrija fi naqli ama alfaslu lilwasli limaa udrija fi naqli waxyaabahaas mudrajka buu sheegaa ka sheekeeya waa kitaab madbuuca culummadu ay u laabtaan wa marka waxaa la rabaa kelmad xadiida marka khilaaf uu ka galo mudraj miya mase ma aha meeshaas inuu u laabta kitaabkii khaiib inuu soo qabto firfeeriyo baxiga waxaas intaas waay waxyaabahaas waay meeshaad wax ka raadi lahayd inaad aqoon karto ayb dad marka waxaa jira cilmiba cilmi sheeganayo laakiin aan meel ay wax ka raadiyaan haatan hadda aan aqoonin cilmi u raadiyaan inay waxaa laga yaabaa yani waxaa ka mid a ah, yani nasiib darada taallo in dadka laga celiyaba oo layihaha war waxaas waa ku wareeraya iska dhaaf haddana yani manhaj salaf loo nisbeeyo waxaas nacam qashinka lanna qof in arday baxi laga celiyo ama qudre baxi inuu u yeesho in laga reebo ama laga celiyo oo la yidhaha aniga iyo adigaba aan hal meel isla joogno unbis nacam ayb waa qaab iyo taqliid iyo xaasidnimo kuwaas marka in la dhegaysto maba ahanba warkooda ayb idraajka marka isagana waxyaabahaasna waa lagu gartaa meelaha lagu maleeya kutubta loo raadiyana meelahaas iyadoo waxaa arkaya marka khilaaf badan oo ka imaanayo ayb fayarwiiha kadalika waqad waqaca min dalika kahiiru fi الصxaaxi wاlxisaani wاlmasaniidi wagayriha waqad waqaca alidraaju fi lasaniidina waa ku dhacaa idraajku asaaniidduna waa ku dhacaa oo sanad baad arkay qof baa la dhexgelina kaas laakiin almasiid fi muttasil ilasaniid uu noogu imaan doonaa ayb walidalika amhilatun kahiiratun ayuuna leeyahay kaagaas waqad sanafa alxaafidu abu bakrin alkhatiibu fi dalika kitaaban xaafilan ayuu ka alifay samaahu faslu lwasli lima udrija fi naqli wahuwa mufiidun jiddan ayuu ibnu kaiir waana kitaab aada u faa badan kan hadda sheegayo ayb ibnu xajar laftirkiisa kitaabuu ka alifay baa layidhi mudrajka ayb waa baab marka muhim ayb ayb halkaan aan iska joogno wabilahi towfiq wsal allah sala ala nabina